leeyahay oo weliba mustahraj calaa saxiixi muslim ah marka kitaabkiisa lama hayo marka martuu wuxuuna isku dayay marka inuu muujiyo kitaabkiisu inuu ka fiican yahay kitaabka muslim kiisa lama barakaynin muslimkiisa alla barakeeyey marka wuxuu isku dayaa marka axaadiista muslim ku jirta inuu cilooyin ku sheego taasi iska ogaada midda labaad ibnu camaar rashiid wuxuu dhintay hijrada waa culummadii qarniga afraad weeye xadiidkan hadda aynu marayno culummadii casrigii muslim joogtay ee ku qarniga ahaa nin cileeya ma jiro xadiidka asaga ah iyagu waliba tilmaamay tafarudka jacfar ibnu sulaymaan adubaci can haabit bn aslan albunaani can anasin iyagoo tilmaamay haddana nin cilla ku sheegay ama daciifiyo ama waa munkar yidhi ma jiraan marka wadaadii qarniga afraad ama shanaad warkay sheegeen macno badan ma sii lahaanayo midda waa mid midda labaad xadiidku muslim wuxuu ku keenay fii baabi shawaahid walaysa min axaadiid اlusuul saa darteed wadaadka jacfar ibn sulaymaan adubaci la yidhaahdo muslim wuxuu ku keenay axaadiista fi lmutaabacaati wاshawaahid laa yaxtaju bihi xadiidka anas ee uruqis badan aad soo marteen yuu baab اlixtijaaj ugu talagalay midkana waa min baabi ashawaahidi ayuu ku keenay xadiidka anas taas waa qodob qodobka saddexaadee raaca waxaa weeye warka uu sheegay ibnu camaar ashahiid basaarna hortii uu sheego tafarudka in xadiidka uu la tafaruday jacfar ibnu sumayaan adubaci can haabit albunaani musallab ma aha musallam ma ah midda koobaad waa la mutaabaceeyey mutaabaco qaasiraa iyo mid taamma ah midda taammadu ah daciifun jiddan weeyo nin la yidhaahdo yuusuf bn cadiyata safaar ayaa xadiidka ka qaadanaya can haabit albunaani can anas can rasuuliillah xadiidkiisana waxaa wariyey kharaa'iti fii makaarib alakhlaaq iyo ninka la yidhaahdo abu bakr alismaaciili fii mucjamih wa canhu abulqaasim aljurjaani fii taarikhi jurjaan marka midaasi waa mid oo mutaabaca taama ama almutaabaca alqaasira xadiidka waxaa wariyoo kale abu yacla fii musnadihi kadalika ibn dunya waxay ka wari min ariiqi yaziid ibn aban alraqaashi can anas ibnu malik oo markaa aabit bay iyagu mutaabacaynaya ninka la yaziid ibn aban alraqaashina waa nin aciifa laakiin kulligood waxay isku raacsan yihin inuu minman yustashhadu bixadiiihi wayuxtaju fi lmutaabacaat marka waa sayulxifdi marka diintiisa lama durana sayulxifdi baa lagu sheegay marka waa min baab shawaahid marka horta tafarudka la sheegay macnahaas ayaa ku jiro musallam ma aha midda saddexaadee raacda waxaa weeye sabab waa jira keenaya in jacfar uu la tafarudo xadiidkanoo ardadii asxaabtii haabit uu kala tafarudo tarjamadiisa waxay ku sheegaan culummadu annahu raawiyatu haabitin raggii khaaska ah ee cilmi khaasa ka xumbaaray aabit buu ahaa saa darteed wuxuu ihi dahabi waa raawiyatu aabit ay wa xamilu cilmihi wa kutubihi weeye khaas buu ahaa si gooni oola foqo ninka marka ikhtisaaska iyo si gooniga ah kaaga xiga wadaadka waxaa dhici karta in majaalis khaasa ah uu ugu sheego cilmi adiga uusan kuu sheegin min baabi man khasa cilman alcilma qowman duuna qow marka sababu tafarudkuna waa iska cadyahay mutaabacadaas midna ay daciifada jiddan tahay midna ay tahay xasanatun fi shawaahid way jirtaa qodobka afraadee ii raaca culummadii muslim la'ayniga ahaa ee ku qarniga ahaa ama ka dambeeyey xadiidka siduu u saxiix yeelay bay u saxiix yeeleen ama uu siduu u taxsiiniyey bay u taxsiiniyeen ama siduu u xujaystay haddii la dhawo baab al usuul u xujaysteen alimaam الdarimi baa wariya xadiidka min hada اlwaj buu wariyaa fi alradd cala اljahmiya wa fi الnaqd buu ku sheegaa waxtaja bihi wuxuu sharc waliba inuu daliil min adilaة اlculuw iyo ilaahay culuwigiisa tilmaamaya iyo in roobku uu ku dhow yahay bicarshi الraxmaan halkaasuu isagu la maray walaa yaxtaju ila ma huwa صaxiixun cindahu waana a'imaة الnaqdi wahada الsha'ni buu ka mid yahay kadalika صaxaxahu ninka la ibn xibbaan fii صaxiixihi min hada اlwaj وabu cawaanata fii mustakhraji calى صaxiixi muslim وkadalika اlbagawi fii sharxi sunna xadiidkuu keenay min hada الطariiq wuxuuna waa xadiiثun صaxiix rawahu muslim sidoo kale waxaa صaxiix yeelay cabdالxaq الإشbili fii ikhraajihi في الأحكام الصغرى وكذلك الذهبي في كتاب العرش xadii saxiix inuu yahay buu tilmaamay oo tasriixiyey waxtaja bihi marka ama alxaakim asagu wuxuu yidhi waa saxiixun calaa shardi shaykhayn walam yukharijaah dahab wuxuu yidhi qultu da fii saxiix muslim isagoo ku jeeda xadiidkan oo waa ku naqdiyey marka a'immadaasoo dhan ba halkaasay maraan waxaa kulli ka igala fiican intaa intay sheegeenba sukuutu abi daawuud fii sunani xadiidkan baabbu guntay markaasuu xadiidkan keliya ku sheegay idan waa saalixun cindahu kadalika النasaa'i fii sunan اlkubra buu ku sheegay walam yucilahu wuxuu ku cileeyey ma jiro sukuutu النasaa'i baana khayrun min sukuuti abi daawuud ragga a'immada abu daawuud nasaa'i ibn xibbaan daarimi bagawi xaakim abu cawaana dahabi cabdilxaq alishbiili jamaacadaaba xadiidka waa saxiixinaya kadalika nawowi fi khulaasat alaxkaam mutaakhiriinta dambe warkooda iska jooji aad bay u badan tahay marka xadiidku fii casri muslima lama cilaynin culimadii ka dambayso badanna muxaqiqanta ana xadiidku inu saxiix ay qabaan warka marka ibn acmaar ashahiid macno badan ma sii laha waxaa la odhan karaa qolyaa waxay sheegeen jacfar mararka qaarkood xadiidkiisu munkar buu noqdaa marka ardada ka qaata ay niman liita yihiin ama aysan fiicinayn ragga ka qaata xadiidka kulligood waa jibaalulxifd ilaa toban xaafid baa ka wariya xadiidka oo yaxya ka mid yahay oo ka mid yahay qutayb ibnu saciid cafaan muslim uu ka mid yahay bahs ibnu asad musadad cabdullahi bn abi اlaswad waxibaan ibnu hilaal waxaan kaloo hilmaam inaan tilmaamo ana alimaam albukhaari xadiidkan wuxuu ku soo saaray fi اladab bihada اطariiq وxadana cbdullah bn aswad buu hi can jacfar wuushkay waxtaja bihi baabu man istamطara cinda أwali nuزuuli الmaطر baabkaasuu guntay xadiidkan basuu keenay wax kalena muusan sheegin marka bukhaari oo qaabkaa u cuskaday fi اladab iyo culammadii ka dambaysayba waxay tilmaamayaan xadiidku inuu yahay calى aqali taqdiir xasan ninka jacfar ibnu sumaan dubaci ah waa nin iqa sida raajixa ah xadiiduna waa xujo waa la xujaysanaya ilaa maa muhiim jiddan ah wuxuu caan ku ahaa jacfar ibnu sumaan dubaci inuu xifdiyo oo ururiyo axaadiiu raqaa'iq axaadiita raqaa'iqda adciyada ku saabsan iyo suhdiyaadka iyo ducada ku saabsan yuu ururin jiray markaasuu yaman maruu tagay buu axaadiidtii raqaa'idoo dhanba kulmiyey axmed baa la weydiiyey khaas wuxuu ku aabulo inuu xifdiyo axaadiiu raqaa'iq wahada minha idan muslim qaraa'intaasoo dhan buu garanayaa markaasuu xadiidka soo saaray marka xadiidku inuu sugan yahay yaa meesha ku cad masalada igu dambaysa jamaaca min asaxaaba ayaa xadiidku macnuhu tilmaamay ku dhaqmi jiray oo sayidina cali ibni cabbaas waxaa ka sugan roobku markuu dee u horraysa in ay qaarka bannaysan jireen intay cawrada asturaan isuna dhigi jireen marka la weyddiin ay jireen waa xadiiu cahdin qariiba cahdin birabbihi qariiba cahdin birabbihi sidoo kale cumaan ibni cafaan baa samayn jiray caliy asagu naskiisa wuxuu ahaa xadiiu lcahdi bilcarshi innagu hadda xadiiu cahdin birabbihi tacaala baynumanay asagu wuxuu odhan jiray carshuraxmaan buu ku dhow yahay oo hadda ka yimid roobkaani wixii carshuraxmaan nooga dhowna waa naga fiican yahay waa in la barakaysta uu isu dhegi jiray ibnu rajab alxambali xadiidka ugu keenay fii sharxi lbukhaari mana cilayni bal wuxuu keenay aaaar can saxaaba taageeriis oo aaaartan cali iyo ibni cabaas iyo cumaan ibni cafaan iyo uu ka warinay wuxuuna sheegoo yidhi xadiidka cali ee mawquufka wuxuu tilmaamaya cali inuu qabay roobku wuxuu ka yimaadaa bad weyn oo ka hoosaysa carshiga taxta carshi الraxmaan ah waxaana u maraati kacaya buui xadiidka cabaas bin cabdilmuطalib fi sunan ee tilmaamaya nabigu kaga sheekeeyey musniga iyo saxaabta iyo canaanka iyo cir walba ka kale inta u dhaxayse masaafo ah iyo in cirka todobaad uu ka koreeyo waxaa ka koreeya bad baddaana ay ka koreeyo carshu الraxmaan roobka inoo imanayo dhan bu wuxuu ka yimaadaa buu cali qabiib uhi min baxrin cadiimin taxta carshi الraxmaan walidalika roobku wuxuu dhihi jiray inahu xadiiثu cahdin bilcarshi bilcarshi sidaasoo kale waxaa qabi buri jamaca min asalaf oo ka mid ahaa ninkii la odhan jiray cikrama ardayga ibni cabbaas waxaa ka mid ah khaalid ibn macdaan ashaami jamaaca sidaa ku tagtay marka daarima markuu u daliishanaya xadiidku inu min adilat اlculuw wاlcarsh uu yahay macnaha salafku ay yaqaaneen buu tilmaamaya marka macno daqiiqa ayuu faa'iideeyey nin kale ibnu rajab fii fatxi ilbaari ha la muraajaceeyo marka inahaasaan kaga tegayaa marka wax cilloo hadda muuqatoon garanayna ma jiraan saanuu iska ogaada saanuu iska ogaada axaadiista saxiixaynku xadiid hadda la isku waafaqsan inuu daciifiya kuma jiraan laa yuujad laa yuujad had iyo goorna ikhtiyaarka shaykhaynka nagala fiican ikhtiyaaru kulli axadin siwaahuma maxaa yeelay culummadii casrigoodii baa u feermaysay qodqodkan dambe gadaal ka yimid faa'iido badan ma keeno oon ka ahayn inay ummadda laga rido haybatu saxiixaan min quluubi alcibaad waana mafsada bannaanka taallo wey ee aadaa laskaga ilaaliyo baabu salaati lkusuuf salaat lkusuuf iyo khusuuf waxaad tidhaahdaba oo laisku maandhaafaa kusuufku waxaa badan in qoraxda markay madoobaata la yidhaahdo dayixuna markuu magda khusuuf la yidhaahdo wakhasafa alqamar marka ayay markaasi u daliishadaanoo dayaxana khasfi la odhanayaa ee qoraxduna kasfi la odhanayaa ole waxay dhammaya markuu dayax iyo qoraxba ay wada madoobaadaan si dhammaystiran waa kusuuf haddii badh qoraxdu ka madoobaatoy qaybna iftiimayso dayaxuna sidoo kale waxaa la odhanayaa khusuuf oo khada iyo waxaan ku kala duwanaynaa kolba iyo mugdigu intuu la eg yahay nimana halkaasay mareen nin waxay dhhen waa lafdaani mutaraadifaan limacnan waaxidin qoraxduna waa hasaat baa la dhihi wakasaat alqamaru khusifa wakusifa waa nafsa shay bay taagan yihiin laakiin loo badan yahay in kasfigana qoraxda la yidhaahdo khusuufkana dayaxa la yidhaahdo xagga xukumka masalada salaat lkusuuf waa jumhuur ahlicilm waxay qabaan inay tahay sunna mu'akada salaat lkusuuf salaadda qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadku inuu sunno yahay ayaa loo badan yahay alimaam اlmawardi kitaabkiisa alxaawi اlkabiir wej buu ku sheegay min asxaabi الshaaficiya wej inay leeyihiin annaha fardu kifaayatin whada min fawaa'idihi wabihi saraxa alkhafaafu min الshaaficiy marka waa wej min awjuh الshaaficiya in salaat اlkhusuuf ay tahay fardu kifaayo maa wardi ba fi lxaawi kusa abulxasan kadalika waxaa caddeeyey alkhafaaf min a'imat الshaaficiya asagana waa caddeeyey waa riwaaya can maalig inay waajib tahay xaafid xajar baana sheeg kadalika waa riwaaya laga wariyo can abi xaniifa waana ikhtiyaaru bacdi culamaءi اlxanafiya wbihi saraxa abu cawaana fii mustakhraj cala saxiix muslim wuxuu ihi salaat اlkusuuf waa waajiba waa tasriixiya asagu xaafidku wuxuu nin sidaa carabka ugu dhajiya oon abu cawaanahayn ma arag idan saa darteed xaafidku waa ka leexday ijmaca la soo gori wuxuu ihi waljumhuur cala annaha sunnatun mu'akada meesha nawowi iyo ninka la yidhaahdo ibnu xasan fii maratib اlijmac wakadalika ibnu rushdo iska mutaabiciya isaga ama taqliidiyey fii bidaayat اlmujtahid waxay cadday inay lagu ijmaacay annaha sunaة muؤakada xaafid bn xajar wuxuu hi maya wuxuu hi waa aljumhuur calى annaha suna muؤakada haddaba marka qolyaha qaba inay waajib tahay waxay cuskanayaan nusuus cadcadoo iman doonto nabigu ummadda inuu faray qoraxdu hadday madoobaato ama dayuxu in la tukado amar cad baa yimid amarka ilaah iyo rasuulkiisuna waa in la yidhahdo waxaa laga wadaa shaygaa la imaado kama tegi kartaan ilaa lidaruuratin ee sunna ma aha khiyaarna ma ledihiin tarkihi waa laga wadaa qolyaha marka qaba waa sunna waxay leeyihiin nusuusta cadcade amarka waxaannu ku fasiraynaa ijmaaca ijmaaca ayaa awilaya oo amarka u beddelaya sunnannimo waa haddiise uu sugnaado ijmaaci ijmacii khilaaf ku jirana waa idiin soo sheegay marka inaasaynu kaga tegaynaa waxadaanaa qutaybaة bnu saciid can malik bni anas can hishaam bni curwata can abihi can caaisha radi allahu tacaala canha xa وxadثna abubakr bn abi shibata wاlafظ lahu qaala xadana cabdالlah bn numayr اlhamdani xadana hishaam bn curwata can abi curwata bn zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaalat khasafat الshamsu qoraxdii baa madoobaatay aلshamsu qoraxdi baa madoobaatay fii cahdi rasuuli اlah xilligii nabi mxamed sal lay slm ibn xibbaan wuxuu sheegaa fii iqaati wakadalika fii saxiixi wuxuu sheegaa qoraxdu xilligii nabi maxamed laba jeer inay madoobaatay mar waxay ahayd sanadkii lixaad ee hijirada marna waxay ahayd buu yidhahdaa sanadkii tobnaad ee hijirada midkan dambe sanadka tobnaad ee hijirada waa muttafaq ka hore sanadkii lixaadna waa mukhtalaf oo iyadu nusuus ku cad ma ay jirto oo saxiixa ah sida ay culummada marka taariikhda ku xeldheer ama nusuusta iyo axaadiida jamcintooda ku takhasusay waxay ayagu sheegeen hal mar keliya inay madoobaatay qoraxdu xilligii subana calayh isalaatu wasalaam intuu nabigu noolaa ama nabi laga dhigay ee uu maka joogay ama madiino joogay hal mar basay madoobaatay oo sanadka tobnaad ee hijrada kuna beegnayd maalinkuu dhintay ibraahim ibni rasuuli illahi sal lay wasalam oo wiilku nabigu dhale maarye ay dhashay maalinkuu dhintay bay qoraxduna madoobaatay way isku beegmeen muwaafaqat اlqadar barkaasa yuhuuddi iyo munaafiqiinta iyo qaybo ka mida ah waxay yidhahdeen waxay u madoobaatay limowti ibrahim jaahiliyaduna waxay qabeen mushrikiinta carabadi iyo khayrkood waxay qabeen qoraxdu inay u madoobaato limowti cadiimin aw liwilaadatihi in axad weyn hadduu dhasho qiimala ama boqor noqon doono ama sheekh caalima noqon doona ama rasuul iyo nabi noqon doona way u madoobaataa dayxi iyo qoraxba haddii nin weyn dhintana way u madoobaataa oday aanu qaraabo ahaynoo iideeodobaataniyoagaalkii maran magaalo nimid la dilay miyiga lagu dilay oo nin sheekh oo culamaha miyiga laga jeclaa ki ayaan xusuustaa anigoo yar oo laleeyahay xaaji aadan baa maanta dhintay oo hee qoraxdii baa madoobaatay qoraxdaa madoobaatay barqin baa la dilay iyo xilli markaas casarkii mise duurkii dabadii bay qoraxdii madoobaatay marka dadkii magaalada degnaa iyo caamadii iyo dadkii oo dhanba waxaa la aaminay in qoraxdii ay u madoobaatay geerida xaaji aadan xaaji aadan dhaafi maayo laanonsii fahantaan ma rabo halkaa iska taagnaato marka fikrad iska saa'iday ahayd oo iska jirtay filjaahiliya haddana dadku weli way aaminsan yihin caamadooda in dadka makastada ah ee dheer magaratada ah way iska aaminsan yihiin marka halkaa marbay madoobaatay oo ku beegnayd xilligu dhintay ibraahim ibnu rasuul sal alay wasalam ayay madoobaatay faqaama rasulla rasuulka ilaahi baa istaagay yusallii asagoo tukanaya faataala alqiyaama jiddan intanna marka ka bixin riwaayaad fara badan muslim riwaayada xadiidka caaishana ugu qiimo badan xadiisu asaguu warinayo uguna xoog badan baabkana labaatan iyo dhowr saxaabi baa laga wariyaa lix iyo labaatan saxaabi baa wariya axaadiis alkusuuf walkhusuuf muslim iyo bukhaari kolba markay intaay u arkay inay u saxiixsan yihiin bay doorteen wahuwa kamaa qaala say sheegeen baana sidaa muslim wuxuu ku bella xadiidu caaisha maxaa yeele waa xadiidka ugu faahfaahsan fii salaaةi rasuuli اlah sal slm fi اlkusuufi wاlkhusuuf kayfiyaadka la sheego waxaa weeye salaada laba ragcadood weeye waa laba ragcadood bilijmac waxa la tukanayo waa laba ragcadood bilijmac waxaa la isku haya marka ragcaddaas ragcad walba imise rukuuc baa geli iyo imise qiyaam baa la isku haya wixii kale waa laga heshiinaya imise sujuudood baa geli mise imise rukuuc iyo ictidaal baa geli un weeye ra'yiga ugu wanaagsan loona badan yahay axaadiisuna ay tilmaamayso waxaa weeye waa laba ragcadood ooy ragcad kasta leedahay laba rukuucood iyo laba qiyaam sujuuduhu ayagu waa sida wax iska bedeli maayo ragcad walba maxaad ku ogeydeen inay yeelato laba sujuudood mid wal kasta laba sujuudood salaaduna waxaynu nidhi waa laba ragcadood haddaba labada ragcad waxaa gelahaya afar sujuudood iyo afar rukuuc iyo afar ictidaal iyo hmm, iyo afar qiyaam soo sidaa maaha ayib mise waa laba qiyaam afar baa isagoo noqonaya xadiidka caaisha marka tii buu sharxaya niman baa waxay weyn doonaan ragcad walba inay leedahay saddex rukuuc niman baa sheegaysa racad walba inay leedahay shan rukuuc marka ra'yigaas wadaadda waxay ku xambaareen qaabkan kala duwan ee uu nabigu u tukaday ama laga warinayo inay tahay biikhtilaafi alaxwaal oo qoraxdaa madoobaatay nebi maxamed baa salaad galay markuu rukuucay oo qiyaam dheer horta qur akhriyay uu rukuucay soo toosay haddana qur dheer akhriyey ayuu haddana rukuucay kadib markuu soo tusay wuxuu arkay quruxdan weli madow oon caddaanin rukuuc saddexaad iyo qiyaam saddexaad buu nabigu galaa haddana waa fiirshay oo qolyaha odhanaya shan rukuucood iyo lix rukuucood sheegay oo waxay ku xambaarayaan kolba salaadu dheerarkeedu iyo rukuuc yaraanteedu iyo badnaanta waxay ku xidhan tahay intay qoraxdu madowdahay iyo dayax madow yahay muddad ay qaadato hadday dheeraato waa la dheerayn ila nabigu wuxuu hi tukadoo salaadda wada xataa tanjali hadday markaad laba ragcadood iyo laba rukuucood tukatoba ay caddaatana waad ka bixi hadday dheeraatana adna waad wada toban rukuucoodba ha gaadhay taagan yihiin qolya ku xambaareen waxay leeyihiin axmed baa hogaaminaya bukhaari iyo shaafici iyo waxay leeyihiin waxa aan ka ahayn laba ragcadood oo laba rukuucle waxaan ka ahayn waa munkar iyo daciif waa min khalati اruwaad ruwaadbaa ku khaldamay qoraxduna ma xilliga nebi maxamed ilaa maratan waaxida oo sanadka tobnaad ah. ra'yiga ah inaysan qoraxdu madoobaanin xilligii suubanaha intuu noolaa hal mar waxaan ka ahayn waxaa taageeraya qolyaha cilmiga falanka ku takhasusay iyo cilmulhay ama sayniska ku takhasusay iyo hawada meerayaasha oo muddadii bay qiyaasa waxay dheen hal mar unbay madoobaan karta markan waxay noqotay sanadka tobnaad hijrada maalinkuu dhintay ibraahim axmed sheek isagu taxqiiq wuxuu keenay nin falaki oo muslim ahbuu kas keenay in laba saac iyo bar subaxnimo ay madoobaatay xilligii buu qiyaasay inta khusuufiga galay maanta ilaa xilligii nebi maxamed buu qiyaasay dabagalay taariikh ahaan xisaab isku dhuftay wuxuu soo saaray sanadkii iyo bishii iyo maalinkii iyo saacaddii qoraxda madoobaatay axmed shaakir baa ku sheegay taxqiiqiisa uu leeyay kitaabkiis muxallaha uu ku leeyay tacliiqa cala almuxalla nin muarikho cilm lhay walfala ku fiicnaayo muslimaaba ah ka soo guuriyey waad muraajacayn kartaa qusi mashquuli mayna marka xadiidka caaisha ugu cad iyo xadiiu abubakra oo bukhaari uu ku bilaabay kitaab alkusuuf fii saxiixihi muslimin uusan warin doonin qaalat caaisha waxay tihi khasafat الshamsu calaa fi cadi rasuulilahi bay madoobaatay faqaama rasuululahi baa istaagay yusallii inuu tukanayo faطaala اlqiyaama jiddan istaaggii iyo qiraa'adiibuu nabigu aad u dheereeyey faataxuu akhriyay kadibna qur-aan kaleu bilaabay uma rakaca wuu rukuucay faaaala rukuuca jiddan rukuucdana aad buu u dheereeyey rukuucdaa dheer nabigu wuxuu ku akhrinayey xadiid ku asaxay ma helin buu xaafidna xajar yidhi marka waxaynu ku daynaynaa umbuuri salaadaha kale adkaartuu ku ahri jiray tasbiixda iyo tacdiimka rabbigay umbuu nabigu meeshaa geliyey idan hadda waxaynu haynaa qiyaam iyo rukuuc dheer uma rafaca ra'sahu nabigu waa magaciisi buu soo qaday fa ataala alqiyaama jiddan ictidaalkiibu nabigu dheereeyey asna aad buu u dheereeyey qur-aan kalaa gelaya markaa faataxaman la soo celin mise qur-aanku inbaa la sii waday umbaa laysku hayaa wa huwa duuna alqiyaami alawali istaaggii koobaad waa ka hooseeyo waa ka gaabnaa kan labaad uma rakaca nabigu waa rukuucay mar labaad fa ataala jiddan rukuucdii buu dheereeyey ilaan qiyaamkiiba asaguna dheeraay inkastoo uu ka gaabnaa kii hore wa huwa rukuucanna duuna arukuuci اlawali rukuucdii hore waa ka gaabnaa uma sajada nebigu waa sujuuday axaadiiu ma sheegin xadiidka caaisha ma sheegin riwaayadan hadda aynu marayno riwayad kale iman doonee uma sajada sujuudan طawiila ma dhihin riwaayada uma qaama nabigu waa soo toosay faaaala iyaama iyaamkii labaad buu dheereeyho dunaaliyaam اlwli ragcaddii koobaad qiyaamkeedina waa ka yara uma rakac waa rukcay subanhu faaطaala rukuucu dheereeyey wahuwa duuna rukuuci اlwli rukuucdii koobaad ee ragcaddii koobaadna waa ka yara uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu soo qaday faqaama waa istaagay nabigu faaطaala اlqiyaama markuu rukuucdii ka soo toosay ictidaalkiina haddana qur-aan kale iyo istaag dheer buu sii galay wahuwa duuna alqiyaami اlwli asaguna waa ka hooseeyey ragcaddii koobaad qiyaamkeedii iyo qiyaamkii tii labaad ee koobaadba uma rakaca nabigu waa rukuucay faataala rukuuca wahuwa duuna rukuuci alawali uma sajada kadib nabigu waa sujuuday uma insarafa rasuulu llah rasuulka ilaahi baa ka gadoomay salaaddii ka baxay uma insarafa rasul can salaa wey salaaddii buu ka baxay waqad tajallat الshamsu qoraxda iyadoo faydantoy caddaatay fakhaطba الnaasu ummaddii buu waaniyoo nabigu u khudbeeyey bacda الsalaa faxamid allah alluu ku mahadiyey waana calayh rabbi buu faalla ammaanay oo wuxuu mudan yahay ku ammaanay uma qaala nabigu wuxuu ihi fii xadiiihi bacda alxamdalati waanaaci cala allahi buu yidhi ina ashamsa qoraxdu iyo walqamara dayxu muslimiinay min aayaatillahi ay min calaamaati illahi alatii tadullu cala waxdaaniyati rabbi wa cadamatihi wa rububiyatihi wa mulkihi wa taqdiirihi waxay ka mid yihiin waxyaabaha ku tusaya alla awooddiisa iyo rabbinimidkiisa iyo qudradiisay kamid yihiin wey wainnahumaa labadaasna la yankhasifaanu uma madoobadaan limowti axadin axad dhimashadii sidaad maanta sheegteen ibraahim bay u madoobata aad jidhaadeen oo kale walaa lixayaatii dhalashadii dhimasho iyo dhalasha midna shuqul kumay laho waa laba aayadoodoo madax bannaan oo ilaahay maamulayo sudunan uu ka yeelay fa idaa ra'aytumuuha hadaad aragtaan faidaa ra'aytumuuhuma haddaad aragtaan ayagoo madoobaadaa loo jeedaa fakabbiruu takbiirsadoo alla weyneeya wadcu llaha allana barya wa salluu tukada wa tasadaquu wax la baxa yaa ummata muxamed in min axadin ay maa min axadin axad ma jiro akhyara ka ficilla badan ama ka masayr badan an yazniya min allaahi cafwa ilaahay subxaanahu wa tacaala axad ka ficilla badan ma jiro weeye ama ka masayr kulul min allaahi rabbi subxaanahu wa tacaala an yazniya cabduhu addoonkiisu inuu sinaysto aw tasniya aamatuhu ama addoontu abuuray ay sinaysato idan ilaahay hawshaasi aad buu uga cadhoodaa weeye in macaasida iyo muxaramaadka lagu dhaco oo ilaahay xadhiggiisa la gooyo ilaahay subxaanahu wa waa ka cadhooda yaa ummata muxamadin wallaahi ummadda nabi maxamaday wallaahi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogahay ilaahay cadamadiisii iyo weynagiisii iyo qiyaamo waxaa jira la bakaytum kaiira in badan baad ooyi lahaydeen wala daxiktum qaliilan wax yarna waad qosli lahaydeen alaa hal ballaqtu muslimiinay ma idin gaadhsiiye farriintii iyo dacwadii ilaahay nabigu waa markhaati gashaday wa fii riwaayati maalik xadiidkii maalik waxaa ku sugan riwaayadiisa hadda aynu maraynay oo tii hore ah ile waxaa ka dambaysay riwaayadii waxaa ka dambaysay cafwan cabdullaahi bn numayr baa ka dambaysay ayib mise hishaam baa ka dambeeyey cabdullahi bn numayr ina الshamsa qoraxdu wاlqamara dayuxu aayataani way min aayaat اllah riwaayada maalik saasaa ku jirtay laakiin riwaayadan dambe cabdullahi numayr kuma jirin aayataani waxay ahayd ina الshamsa wاlqamara min aayaat اllah min aayaat اllah xadaanaa waxaa kaloo xadiidka qudhigiisa noo tabiyey yaxya bnu yaxya qaala ahbaranaa abu mucaawiyata adariir can hishaam bni curwata bihada alisnaad labadii wadaad hore mutaabacaynaya wazaada abu mucaawiya wuxuu ku daray xadiidka waa kordhiyey uma qaala wuxuu uhi fii xadiiihi ama bacdu amaa bacdu man riwaayadka hore kuma jirin markuu nabigu salaadu tukaday ilaahay buu ammaanay waa istaagay waa khudbay ilaahay buu ammaanay ilaahay buu ku xamdiyey kadibna wuxuu ihi ama bacdu faina ashamsa walqamara min aayaat illah dayixu iyo qoraxdu waa calaamadaha rabbi awooddiisa kutusahaya wazaada ayadun wuxuu kaloo ku daray uma rafaca yadayhi gacmihiisuu nabiga kor u qaaday barakaysnaa faqaala wuxuu uhi allaahumma hal ballaqtu allow ma gaadhsiiyey oo fariintii la iisoo diray dhambaalkii ma gaadhsiiy ummaddii la iisoo diray xadaanii xarmalatu bnu yaxya qaala ahbaranii ibnu wahbin cabdullah ahbaranii yunis ibn zayd alayli xadaanii xaa وxadaثna abu الطاahir أحmed بن cmr ومحamed بن سلمة المuraadi qال xadana بن وhب can yunis can بn shaab الزهري qaal أhbarnii curwaة بن الزubayr marka ibn shaaba muxuu taabcaynaya hadda hishaam hishaam bn curwa qaal ahbarnii curwat bnu zubayrin can caaisha radi allahu tacala canha zawji nabiyi qaal waxay tidhi khasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay fii xayaati rasuulilahi xilli nolosha nebi maxamed fakharaja rasulla rasulka ilah wuxuu u soo baxay ila almasjidi masjidkuu u soo baxay salaadaha noocaasoo kale ciidaynka iyo waa innaga soo maray istisqaha iyo waxaa lagu roobdooni jiro lagu tukan jiray meelaha salaadaha noocan oo kalea musallaha weyn iyo bannaanka muxuu nabigu masjidka ugu tukaday salaaddii qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka culum waxay leeyihiin salaaddan waxaa sunnadeeda ka mida in loo degdego maxaa yeeley culimmadu waxay ku ijmaaceen qoraxdu hadday intay madoobaato inagoon weli tukanin ay iska caddaato lama qadeeyo salaatu alkusuufi waalkhusuufi laa tuqda ijmac bay soo guuriyeen maxaa yeelay waa balaayo timid oo ilaahay markiiba kaa qadoo dafciye marka ka dabatag ma laha wey maadaama marka aan qado lahayn saaday qoraxda u madoobaata inta garoon iyo bannaan lasii aadahayo inay iskaab caddaataa laga yaabo salaaddan inay dhaafto wakhtigeedii baa dayiq ah dhankaa marka laga eego inaan la qadayn karin ah oo qado aysan lahayn mar hadday qoraxdu caddaato haddaba marka masaajidka kugu dhowaad ku ordi ood ku tukan salaadaad ku gelaysaa jamaacatan aw furaada haddii jamaaco la helana waa khayr haddii dad la waayo adaa keligaa tukan oo baryi ilaahay barya salaadda gelaya faharaja rasuul اllahi ila اlmasjidi buu u baxay faqaama waa istaa wakabara alluu weyneeyey faqaama waa istaa wakabara salaaddii bu xidho alla weynaya laga wada haadi wasafa الnaasa dadkiina cafan wasafa الnaasu dadkuna waxay safteen wara'ahu nabiga gadaashiisaoo layman bay safteen muslimiintu faqtara'a rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu akhriyey oo u bilaabay qiraa'atan awiilu bilowda istaftaxay ka dhigan tahay alqira'a faqtara wuxuu nabigu curiyey qiraa'o dheer aad iyo aad u dheer markay saxaabada qaarkood taagnaan waayeen oo haweenka qaarkood taagnaan waayeen oo caaisha iyo asmaa ay isku shubeen kulayl dartii iyagoo salaadda ku jira ay iskaga shubeen iyo dheerarka nabigu u taagnaa uma nabiga yaa takbiirsadou fa rakaca waa rukuucay rukuucan awiilan rukuucaad u dheer uma rafaca ra'su madaxiisi buu soo qaday faqaala wuxuu ihi samic allahu liman xamida ilaahay wuu maqlaa ama wuu ajiibaa axadka kuma hadiya rabbana walaka alxamd rabbigana waday maadi ku ahaatay uma qaama faqtara'a qiraa'atan طawiila mar labaad buu nabiga haddana qiyaam cusub iyo qiraa'o dheer u istaagay hiya iyaduba adnaa ka hooseeyo ka yar min alqiraa'ati اlula qur hore ka gaaban kabara nabigu waa takbiirsaday farakaca rukuucan طawiilan rukuuc dheer buu nabigu rukuucay huwa asaguba adnaa ka hooseeya oo ka gaaban min arukuuci اlawal rukuucda koobaad ama hore uma qaala wuxuu ihi samic allahu liman xamidah labada rukuucood baa dee markaad ka soo toosto tasmiic baa lagaa raba iyo taxmiid rabbana walaka alxamd uma sajada wuu sujuuday muslim wuxuu yidhi walam yadkur abuطaahir muusan sheegin uma sajad asagu ma sheegin jamacada kalea sheegay uma facala fi اrakcati اlأkhraa ragcaddii labaadna nabigu wuxuu ku sameeyey mila dalika sidoo kale laba qiyaam iyo laba rukuucood iyo laba qira'a u geliye wey uma xata stagmal ilaa uu nabigu dhammaystirtay arbaca rakacaatin ay arbaca rukuucaatin baa loo jeedaa arbaca rakacaatin ay arbaca rukuucaat afar rukuuciyo wa arbaca sajadaad iyo afar sujuudood wanjalat ishamsu qoraxdana way faydanto way caddaatay qabla an yansarifa intuusan nabigu salaada ka bixin ka hor bay caddaatay uma qaama waa istaagay fakhaaba annaasu ummaddiibu nabigu u khudbeeyey faana cala allahi ilaahay buu faalla ammaanay bimaa shay buu ku ammaanay huwa asaguba alleh ahluhu uu muto uu leeyahay oo awsaafu اljalaal wanucuut alkamaal ah uma qaala nabigu wuxuu yidhi ina shamsa walqamara aayataan dayxu iyo qoraxdu waa laba calaamadoo min aayaatillaahi ka mida ah. la yaksifaanay ma madoobaan limowti axadin axad dhimashadii geeridii walaa lixayaati dhalashadii faidaa ra'aytumuuha haddaad aragtaan qoraxdoo madow ama dayxu madow fafzacuu lisalaa salaadda u argaxo u degdega fafzacuu u degdega ama ku cararoo ku baqda lisalaa iyo ila salaa durba tukadoo salaadda gala weeyo ilaahay barya wamaa nursulu bilaayaati ilaa takhwiifan weeye nabigaa caddayn doona in ilaahay xikmada ay qoraxda u madoobaan xikmooyin badan oo lix iyo culummadu sheegeen xikmada oogu cad waxaa weeye bannaanka taalla in qoraxdu iyo dayuxu laba addoon ay yihiin ilaahina uu ku tasarrufo u maamulo siduu doonan uu ka yeelayo waxaan lagu weji xumaynayaa qolihii aaminsanaa inay laba rabbi yihiin ama laba ilaah yihiinee caabudayay laa tsjuduu liلshamsi walaa lilqamari wasjuduu lilahi اladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun laba addoon oo addoommaha ka mida oo musaharaan ah oo rabbi hadduu doono caddayn hadduu doono madoobayn weeyaa hawsha xigmada noocaasana asbaab inay leedahay ma diidayso waxaa kaloo ka mida haafiliinta iyo dadka alla halmaasa in la xusuusiyo la cabsiiyo takhwiif weeye ilahay baa addoomihiisa ku cabsiinaya waxa xigmooyinka ka mida in gabal yar iyo daaqad yar lagaa tuso waxaa dhici kara qiyaamo wakhasafa alqamaru ida shamsu kuwirad qur-aankaa kuu sheegay nusuustu dayaxan inuu madoobaan doono qoraxdu ay madoobaan doono la duduubi dhan idan adoo taaganoon qiyaamaba dhicin baa lagu tusay sida rabbi uu ka yeeli karo dayax iyo qorax intaasa calaamad kugu filan wey baal yar baa lagaaga furay daaqad yar si lagu tuso waxaa dhec soo socdo ee ilaahay kuuso sheegay qiyaamo dhici doona xikan badanoo marka ilaa lixa ayay culummadu sheegaan tii buu nabigu inoo tilmaamayaa laa yaqsimaan limowti axadin walaa lixayaatii faidaa ra'aytumuuha haddaad aragtaan iyadoo madoobaatay qoraxdu munkasifatan aw munkhasifa fafsacuu oo argagaxo u cararoo u baqda lisala ila asala maxaa yeele waa dhaqankii ambiyada rususha weeye nabigu inoo sheegay ambiyadu ee markay dhib qabsado ama hawla soo daristo waxay u cariri jireen salaada saxaabadu waxay yidhaahdeen nabiguna idaa xasabahu amrun arin hadday murug geliso arin ku cuslaato salaaduu bilaabi jiray intuu masaajidka ku soo cararay kaalmay iyo caawiya ma dhihi jirina horta salaad nabigu geli jiray kadibna asbaabta kaleu la iman jiray wa qaala aydan wuxuu yidhi asagu fii xadiiihi wadaadkii u dambeeyey fasaluu tukada salaada tukadoo dheereeya fasalluu waa maxay tukada ay daawamuu ama istamiruu fi salaa wey xataa yufarija allaahu cankum rabbi idinka faydo mugdiga iyo dhibaatada soo korodhay waqada rasul sal lay sl rsulku wuxuu maalinka ayada ra'aytu fii maqaamii haada taagnida aan taagnay en tukanayn salaada ku jiray waxaan ku arkay kulla shayin baan arko wicudtum laydin yabohay shay walboo laydin yabohay baa lay tusay oo khayra ama janno ah iyo daarihii janno iyo nicmooyinkiibaa nabigu wuxuu yidhi daaqad layga furo lay tusay xataa laqad ra'aytunii ilaa an is arkay buu nabigu uriiddu anoo doonahaya an aakhuda inaan soo qaato qiطfan gacan aan soo goosto qiطfi waa ficlu bimacnaa mafcuula wahuwa alcunquud qiطfi haddii la yidhahdo waxaa weeye laanta ama gacanka ama rucubta midhaha ah ee la qaataa la yidhaahdaa haddii qaطfi la yidhahdo waa masdarkii waa goynti waa ficilka la samaynaya wax la goynaya qaطfi iyo qiطfi way kala yihiin hunaa marka qiطfi baa inoo yaalla <clears throat> midkaa qiطfiga ah waxaa lagu jamciyaa quطuuf qur-aanku ku yimid quطuufuhaa daaniya xataa laqad ra'aytu ilaa sarka an uriiddu anoo an aakhuda inaan qaato qiطfan gacan aan soo goosto ama rucub midho ah min aljannati jannada ka mida xiina ra'aytumuni markaad aragteen baan sidaa aan damcay jacaltu anoo gudagalay uqadimu inaan lug hormarinayo wa qaala almuraadiyu maxamed slm asagu wuxu hi almuraadi ataqadamu markaan horey u dhaqaaqay ama lug aan qaaday aan waxlaacayd arkayseen laan janno oo saa u foorartay ayaan isku dayay inaan soo goosto maadaama xilligeeda aan la gaadhin maanaan soo goosanin walaqad ra'aytu jahannama jahanamnoogu arkay buui waa lay tusay dadka waagi hore ah jahanamo aan la arkaynin dadku say u arkaayeen iyo howlahaas way ku adkaan laakiin hadda wax walba waa idiin fududiyaa adduunko dhan baa laga yaabaa shaashad yar oo muraayad inaad ka daawato adduunka waxa ka dhacay hadda muraayad yar baantaad aduu farta taabasa waxaad ka daawanaysaa waxa ka socdaa muqdisho hadda ka socda ama ka socda hee ama baytullaahi xaraam ka socda ama adduunka meesha laga roga ka socda new york iyo washington ka socda baad marka ma fogo oo hadda idinku adkaan mayso nebi maxamed alay asagoo taaga in loo daaro jannadii daaqad laga tus oo naartii daaqad laga tus oo xijaabkan oo dhanba la qaado ayb walaqad ra'aytu jahannama jahannaman arkay yaxtima iyadoo uu burburinayo bacduhaa barhkeed bacd barhka oo shubaalinayso isu rogayso o isu cunayso xiina wakhtigii ra'aytumuunii aad aragteen ta'ahartu anoo dib u baxay nabigaas meeshuu tagna bu dib oga soo durkay jahanaba iyo humrigeeda kuleelkee markii la daaray buu nabigu dib u soo cararay iyo alaabtu arkay inuu laco isku dayay wa ra'aytu fiiha jahannab waxaan ku arkay allah naga badbaadshee ibna luxay am luxay baan ku arkay oo jahannaba ku jira dad dhintay oo waxaa jira amminkanba jahanaba intaan aakhra la gaarinba sii cadaabanoo jahanaba ku jira sida ninkan oo kale waa ninkii shirkiga carab ku bilaabay wahuwa ladii nabigu wuxuu kuu tilmaamay wuxuu ku kasbaday jahanama hadda inuu kusii jiro iyadoo adduunka la roginba wahuwa aladii waa midkii sayaba hadiyeeyey asawaa'iba geelas hadiyeeyey wey asawaa'ib waa jamcu saa'iba saa'ibaduna waxaa waa neefka aan bani aadamku maalaynin ee aan la gowracanaynin een la cunaynin een mar damba laga ilma dhashanaynin ee laga qaaday dhaqan bay lahaayeen carabtu jaahiliyadii waxay lahaayeen hashu hadday toban nirgaa dhasho way rintay nirig ba dhashay mid labaad mid saddexaad mid afraad toban bay dhashay hashaasi waa hal falxad ah oo barakaysan oo in la barakaysta mudan oo la bombooniyo agtoodu waxay qabeen ya idinku geel toban nirkood dhale maba haysaane warkayga dah qurbac inbaad la ordaysaane almuhim sidaasay aaminsanaayeen niirigta tobnaad markay dhasho waxaa layidhahdaa hashan waa saa'iba ah. waa hal la sii daayey lama maalo bini aadan maali mahayo ilmaha ay dhashay keliya nuugaya aadamuhu ma maalahayaan ma raran hayaan agmari mahayeen waa hadiyo daysana wey nirigta u dambayso tobnaadna dhagahay jeexi jireen waa bairnirigteeda baxyray noqon ayadna maxay noqon saa'ibo ilaahay baa baabi'iyey marka baxriguna waa shaygan in dhegta la jeexo baxiira faciila bimacnaa mabxuura jeexid iyo qaci wey dhegtaa la jeexaaya waa la gara marka hashan dhagaha jexjaxinay tahay nirigtu u dambaysay hal soo dhashay toban nirgood sagaal nirgood soo dhashay ayadu hooyadii waa hadiyo waa la sii dayn waa midda la bumbuminhayo nirigteediina waa la mid maa jacala allahu min baxiiratin tii dhegta la jeexe tobnaad weeye walaa saa'ibatin tii dhashay wey qur-aankaa baabiiyad garanaysaan ninkaa wey ninka marka carab u bilaabay shirkiga nabigu riwaayo kale wuxuu ku uhi waa awalu man hayara diina ibraahim wa ismaaciil riwaayo kale awalu man hayara alxaniifiya tawxiidka ninkii bedelee shirkiga la yimid wey marka hadduu naar ku sii jiraa nin walba marka ummadda diinxuma u bilaaba ummaddu diinta ka aafeeyey dembigoodoo dhanna waa in lamidaa la saari kiisina waa la saari wuuna ka naar kuulaanaya kuwa kaloo dhanba wantaha wuxuu ku gabagaboobay xadiiu abiaahir cinda qowlihi ila riwaayadka abuaahir baynu soo wadnay fafzacuu lisala faariqu udhexeey cafwan xadiidkii muraadi iyo riwaayadka u dhexeeyey abu aahir iyo wadaadaha kalu soo sheegay wadaadku wantaha xadiiu abi aahir wuxuu ku gabagabeey asagu alfaadu rabaa inuu kala duwo maadaama isku qabta cinda qowlihi fafzacuu lisala maxaa yeele faida ra'aytumuuha fafzacuu lisala buu ku gabagabo walam yadkur abu aahir muusan sheegin maa bacdahu axaadiidkii wixii ka dambeeye muusan sheegin wadaadaha kalaa sheegay wey idan marka nabigu waa inoo sheeg awaamirta cadcad ee ah salaad markaad aragtaan qorax madoobaatay iyo dayx madooba salaaddaa tukada wax lagu sarfiya lama hayo oon ka ahayn ijmaaca la sheegay wظaahiru annahu lam yancaqid wظaahiru annahu lam yancaqid marka qolyaha dooranaya inay waajib tahay ra'yigoodu bannaanka ayuu yaallaa oo mutaakhiriin fara badan oo hadda mucaasiriina dooranaya inay waajib tahay وxadثna xamed mihraan الraaziy qaala xadana الwaliid bnu muslim alqurashiy dimashqi qaala lwaliid wuxuu yidhi qaala alwsaciy abu camr wakhayruhu waxay yidhaahdeen samictu bna shihaab yuhbiru asagoo ka waranaya xadiidka can curwata can caaisha radi allahu tacaala canha ana ashamsa qoraxdii khasafat calaa caddi rasuulilahi bay madoobaatay fabacaa nabigu wuxuu diray xilligii nebi maxamed bay qoraxdii madoobaatay fabacaa nebigu wuxuu diray munaadiyan nin dhawaaqayuu diray oo leh asalaata jaamicatan asalaata waa mansuuma cala aliqraa war salaadda u soo degdago u imaada jaamicatanna waa mansuuma cala alxaal asala ay salaadda imaado xaala kowniha ay tahay jaamicatan isu keento iyo uruuriso looma kala tago wetanoo kale waa in laiskugu yimaado fاجtamacuu waa u soo kulmeen muslimiintu wataqadama nabigaa hormaray fakabara salaaddii buu xidhay wasallaa wuxuu tukaday arbaca rakacaatin ay arbaca rukuucaat yaan lagu khaldamin fii rakcatayn afar rukuucoo gashay laba ragcadood gudahood hoosta hoostaan ugu dhaay salla rakcatayni rakaca fii kuli rakcatin aa maraat sax ma aha yaa u qoran tahay hoosta muxaqiqa wuxuu leeya ay sallaa rakcatayni rakca fii kulli rakcatin alaaa maraat ragcad walba nabigu saddex goor buu rukuucay mise laba goor buu rukuucay laba rukuucay marka xadiidkaaba ka diidaya wasallaa arbaca rakacaatin fii rakcatayn sida asagu sheekan muxaqiqa haddii la maro waxay noqon lahayd wasallaa sitta rakacaatin fii rakcatayn bay noqon lahayd arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood buu nabigu le afar sujuud waa sidoo dad waxba iskama bedelin saad yaa xadiid soo socda me aniga meeshanuu ii qabtay wa sallaa arbaca rakacaatin fi rakcatayn buu hoosta haamishka qabtay ninkan muxaqiqa waa riwaayad kale u iman doona midda ayada laakiin riwaayadan caaisho aan gaadhna xilligeeda middaa uu sheegayo markuu soo hormariyaa laga yaabaa tacliiqii baa ka soo hormaraa dhici karta iyo wa arbaca iyo afar sujuudood afar sujuudood waa sidooda hadde salaadood dee laba ragcadood tahay maxaa gala afar sujuudood ragcadda koowaad labay leedahay taka labaadna ta koowaad labay leedahay taka labaadna labay leedahay حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم أخبرنا عبد الرحمن بن نمر عبد الرحمن بن نمر اليحصبي أبو, بك أبو عمرو الدمشقي maaha awsaaci waa nin kale annahu samc bni shaaba uyuu maqlay yuhbir asagoo ka wari adii ka tabinay can curwata ka tabanaya can caaisha radi allahu tacala an nebi sal slam jahara nabigu wuxuu la jaharay koruu dhigay codkiibuu kor u dhigay fii salaati اlkhusuuf jahara biqiraa'atihi biqiraa'atada hore gadaal jirta horay keen anna nebi sal slam jahara wuxuu nabigu kor u dhigay biqiraa'atihi buu la jaharay qur'aan akhriskiisibuu kor u qaday codka fii salaati اlkhusuufi salaaddii qoraxmadoobaadka fa sallaa wuxuuna tukaday arbaca rakacaatin afar ragcadood yani afar rukuucood buu tukaday fii ragcatayni laba ragcadood gudahooda ku wada jira wa arbaca sajadaatin meeshaan marka annaga shaaficida waan awilaa waxaan leenahay waana ra'yu jumhuur ahlicilmi baa la yidhaahdaaba dayaxmadoobaad haddii la joogo qiraa'ada waa lala jahrahayaa hadday quruxdu madoobaato waa maalinimo iyo dharaar weeye qiraa'ada waa la siraysan bay yidhaahdeen halkaasay shaaficiyada asalkii la yaqaanay salaada maalinkana in la siraysto ilaa bidaliil oo kaljumcati wاlciidayn salaada habeennimana lala jaaro ilaa bidaliilinna bay halkaasay mareen xadiidkana waxay ku awilayan waxaa weeye waa dayaxmadoobaad bay leeyihin dayaxmadoobaad wey oo ma aha waxaa lagu baabiiyey nusuustii riwaayaadka yimid oo dhan ee salaatulkusuufkii maalinka nabigu uu barqin tukaday tilmaamayey ama ka hadlay kulli waxay sheegeen nabigu la jahray qiraa'adii marka asalkii aad sheegteen waa laga baxay binas wa baa looga baxay taawiil looma baahna xadiidkii sidaas lagu socdo meesha hore asalaatu jaamica asaguna masalaa ku jirto ah waxay ku ijmaceen culummadu in salaada qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadku ma laha wax aadaana iyo caaqibad midna ma laha laa aadaana walaa iqaamata waa ijmaac ijmaaca waxaa soo guuriyey ibnu cabdilbar waxaa soo guuri ibnqalciid waxaa soo guuri xaafid bn xajar nawowi baa guurinaya waajmacuu annahu laa yu'adanu lah walaa yuqaab waana siday sheegeen ibnu qudaama guurinaya jamaca min ahlicilmiga guurinaya asalaata jaamicatan basaale waa laiskugu yeedhayaa oo war salaadda u kaale oran tukanna kaale umbaa leh ama aadaan i aqibid ma laha qiraa'adu in lala jaraha sunno ah wax xadiid tukana siriyana ma jiro asalkan waa laga baxahayaa haddii nas khaasa uu yimaado maxaa yeele kuliyaadka laguma duro lagama horkaro jusiyaadka jusiyaadkuna ma duraan ee kuliyaadka waa inay kala socdaan وxadaثna xaaji بن الwliid waxbaan ka taga cafwan qaal الزhriyu zuhri wuxuu yidhi sanadkii horaa kugu xidhan haddee sanadkii hore maxamed mihraan can اlwaliid can cabdiraxmaan ibn namir zuhriga anahu samc bn shaab الzuhri qaal الزhriyu waa macطuuf calى الsanad الأول qaal zur wuxuui wa akhbarani kaiir bn cabbaas ibn cabdilmualib cabdullahi bn cabbaas walaalkii wey aabbihiina wuu ka wariya axaadiista walaalkii cabdulahina wuu ka wariya barnii wuxuu ii sheegay kaiir bn cabaas bn cabdilmualib alhaashim wuxuu ii sheegay can ibn cabbaas iga tabiyey can اnabiyi annahu sallaa arbaca rukuucaatin ay rakacaatin baa ii dhigan waana rukuucaad baa laga wada agga macnaha arbaca rakacaatin afar rukuucuu nabigu tukaday fii ragcatayn wa arbaca sajadaat waxadaana xaajim waliid qaala xadana maxamed bn xarb xadana maxamed bn waliid الزubaydi can الزuhriyi qaal kaana kaiir ibn cabaas wuxuu ahaa yuxadiu kii ka tabiya ana bna cabaasin ibn cabaas ka sheego ka soo tabiya yuxadiu kii sheegay ana bna cabaas ibn cabaas kaana wuxuu yuxadiu kii ka tabiya can salaati rasuulillahi buu sheegi jiro ummaddu u sheegi jiray u tilmaami jiray ardadiisa iyo taabiciinta yowma kasafat الshamsu maalinkii qoraxdu madoobaatay fadakara wuxuu sheegay weeye ibn cabaas bimil eh, ma xadaa curwatu can caaisha ibn cabaas wuxuu sheegay oo walaalkii uu ka wariyey kaiir xadiidka caaisha soo sheegtoo kale idan ibnu cabaas iyo caaisha isku qaab ah oo ka dhigay in salaatulkusuf ay tahay laba ragcadood oo mid walba leh laba rukuucood iyo afar sujuudood laba qiraa'o iyo qur-aan akhrisoo dhaadheer qur-aanka loo wadaa la rukuuci sujuudda rukuucdaa la dheerayn samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu kadibna waxaa bilaaban faataxa labaad iyo qur-aan labaad faataxadiidu muran baa ka jira faataxa lagu noqon mahayaa wadaaddaa qaba ee qur cusub baa soconaya ama halkii horead ku istaagtaad ka sii soconaysa meeshaa doodna ka bilow ama qur akhri ama baqara ka soo bilow ama dhaxda ka soo bilow haddaadan qur-aan badan aqoon isku googo haddaa rabto juuskaad taqaano isku uruuri juuskaad isku burgo isku burgo isku uruuri haddaad doonto wax kale kari weydo shanta ayadoo taqana ku celceli markaad dhammayso ku soo celi ila bacdu salaf baa hal habeen habeen habeen dhan ku tukaday rag aaya waaxida celcelinaya ayib macnaha marka ay sheegeen xadiidka caaisho iyo ibn cabbaas ayuu rabaa muslim inuu rajaxo saa darteed ayuu xadiidka caaisha isagoon dhammin riwaayaadkiisa wuxuu dhex geliyey xadiid ibn cabbaas soo ugu xoojiyo kadib wuxuu u laabanaya xadiidka caaisha u laabanaya وxadثna سعد إبراهيم أخبرنا محمد بكر الأزدي أخبرنا بن جرير عبد الملك قال wuxuu ihi samictu caطا baan maqlay ibn رabax yaquul asagoo leh samictu cubayd cubayd bna cumayrin ibna qataada allayثi yaquul asagoo leh xadaanii waxaa ii warramay man usadiqu bixadiiثihi buu u jeedaa dad axadaan rumaynaya xadiisu inuu dhab yahay baa ii warramay xasibtu waxaan u malayn buuhi wadaadka caطaa'ah yuriiddu inuu cubayd u jeedo caaisha radi allahu tacaala canha ayada riwaayo kala ayada ka wado anna shamsa qoraxdu inkasafad way madoobaata caada rasuulla xilligii nebi maxamed faqaama qiyaaman shadiidan ay طawiilan istaag adag oo dheer buu nabigu taagnaa hadda markaad qiyaamulleylkii istaagga dheer barato ku dhibi laakiin markaadan hawshaa isku fiicnayn waxbaa ku haysta faqaama qiyaaman shadiidan istaag dher nabigu istaagay yaquumu qaa'iman nabigu waa istaagay istaag buu taagnaanaya dheeroo qur-aan akhrinaya uma yarkacu waa rukuucayo uma yaquum mar labaad bu haddana nabigu istaag la imanaya uma yarkacu uma yaquumu uma yarkacu ragcatayni waa laba ragcadood fii alaai rakacaatin wa arbaci sajadaad saasa ii qur aniga ii yaquumu qiyaaman uma yarkac uma yaquumu qiyaaman uma yarkac uma yaquumu qiyaaman uma yarkac waa ragcateen laba ragcadoodba nabigu la yimid oo fii alaai rakacaatin ay fii alaai rukuucaatin oo la socda laba ragcadood buu nabigu tukaday oo mid walba ay wadato saddex rukuucood wa arbaci saja iyo afar sujuudo waba iskama badaayo waa afartoodii ila ragcadooda labay leedahay laba iyo labo afar rukuuciilaga maxay isu beddeleen saddex bay halkaa noqdeen qaala wuxuu yidhi cafwan fansarafa nabigaa salaaddii ka baxay waqad tajallat الshamsu qoraxdoo faydantoo caddaatay wa kaana idaa rakaca nabigu wuxuu markuu rukuuco qaala ki yidhaha allahu akbar allahu akbar ay kaana idaa rakaca ee idaa araada rukuuca markuu doo nabigu inuu rukuucawo uma yarkac waa rukuucay waidaa rafca ra'sahu qaala samic allahu liman xamida faqaama nabigu waa faxamid allah waatna calayhi kadibna ilahayba ku mahadiyo waa khudbadii uma qaala wuxuu yidhi ina ashamsa qoraxdu walqamara laa yaksibaani uma madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaatii ruux dhalashadii ay limowti axadin ay limowti axadin caiimin wey walaa lixayaatihi ay walaa lixayaati axadin caiim walaakinahum haase yeeshee labadan qorax iyo iyo dayuxu min aayaat illaahi min calaamaat illaahi wey hadday toosan yihiinoo isan madoobaanin iyo hadday maxaa loo madoobaynayaa yuhawifu allahu ilaahay baa cabsinaya oo bajinaya bihima ay bikhasfihima wa kusuufihima cibaadda addoommihiisa madowga ay madoobaadeen ee adduunkao dhan mugdi laga dhigay inaad ku cabsataa la rabaa ku cibroqaato ilaahay u soo noqoto santaagga aad joojiso faida ra'aytum kusuufan qurxmadoobada haddaad aragtaan fadkuru llaha ilaahay xusa oo tukadoo salaada wada xataa yanjaliya ilaa ay faydmaan oy caddaadaan waxadana abu hasan almismaciyu wamaxamed muana qaala xadana mucaad wahwa ibnu hishaam mucaad bn abdilahi dastawaay macaadi bn hiam bn abdlahi dastawaay w qaala wuxuu uhi xadaanii abi abi hishaam bn abdilahi dastawaay cafwan can qataada bni dacamata sud can caطa ibn abi rabaxi marka qataada wax mutaabacaynaya ibnu jurayj can cubayd bni cumayrin can caaisha riwaayadii kale marka caddaynaysa caaisha inay tahay tan wey anna nabiy la sal slam sallaa sita rakacaatin nabiga ilaahi wuxuu tukaday sita rakacaatin ay sita rukuucaad sita rukuucaad wa arbaca sajadaad hawsu macahu sidaas wey tii horaa kuu caddaysayo nabigu waa istaagayey kadib waa rukuucayey haddana waa istaagay waa rukuucayey wuxuu tukaday aaaa rukuucaatin fii rakcatayn tii hore marka maxaa galay saddex tii dambana saddex marka meesha hore racataani fii alaa rukuucaad waa racataani fii kulli ragcatin alaa rukuucaad marka sita rakcaatna ha u qaadan inay tahay lix ragcadoodoo madax bana waxaa weeye waa lix rukuuc oo laba ragcadood wadata lannu hadday laga wado lix ragcadood laga wado afar sujuud meesha ma imaateen sallaa sita rakcaatin hadday tahay ragcaddal maxay yeelan lahayd laba sujuudood marka lix laba ku dhufo labiiyo toban sujuud bay noqon lahaayeen inaad fahanteen bay leetahay in loo jeedo sallaa sita rakcaatin ay sita rukuucaatin fii rakcatayni wa arbaci sajadaatin afar sujuudood wallahu subxaana wa tacala aclam